بسم الله والحمد لله العليم الحكيم أحمده حمدا به يتلو عن القلب العمى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن ودرس جيني طبنان وحنو كقادي qolihii suduska qaadanayey waxaa ka mid ah bint alibn waaxidatan fa akthar inantii uu meydku awowga u ahaa iyo ka badan ta'khudu waxay qaadanaysaa asudus suduskii ayay qaadanaysaa idaa kaana lilmeyd meydka hadduu u sugan yahay bintun waaxida faqad inan keliya oo uu dhalay fa ta'khudu lbintu nisba bintadu waxay qaadanaysaa niskii wa taakhudu waxay qaadanaysaa bintulibni bintalibnadii hadday mid kaliyatay aw banaatulibni ama banaatulibnigii haddii ay labiya ka badan yihiin assudusa suduskii bay qaadanayaan takmilatan lihulusayn iyagoo hulusaynkii isku dhammaystiraanaya wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah suduska waxaa qaata hablihii uu meydku awowga ahaa ee inankiisu uu dhalay bishardi wa haddii uu uu ka tegay inan uu dhalay oo keliya oo bintu sulbo ah bintun waaxida faqad waa bintu sulbo marka bintu sulbadaa la helo ayay banaatul ama mid ha ahaato ama ha ka badnaadaane suduskii bay qaadanayaan hablana waxay isku qaataan qaataanuun uluseynun bay qaataan markaa nuskii inantu qaadatay iyo suduskii ay qaateen banaatul ibnigu waxay isku noqonayaan suluseyn marka la isu geeyo takmilatan lisuluseyn dhammaystir iyadoo loo dhammaystirayo liuluteynkii ayay isku qaadanayaan labadaasu waa dhammaystir la dhammaystirayo liuluteynkii oo waxa weeyaan nis waa waaxid calaa itinin buu qormanayaa saa'id oo lagu daray waaxid calaa sita oo sudusa marka la isku daro waxaan leenahay itiniinkaa iyo sitahaa u hooseeyahaa lixun ka soo wada qaado labadooda dhufsana ugu wadaagaan waa lix baynu leenahay lix u qaybi dabeetana itiniinkaa hore ee waaxid calaa itiniin itiniinka xagga hoose yaala saddex weeye saddexdii waaxidka dul saaran in ku dhufo waa saddex sitahanaan xaggan usoo qaadanay duldhig saayidna raacay oo loo geeyey haddana sita sita u qaydi waaxid calaa sitadii sitaa u qaydi waa waaxid waaxidka sare ku dhufo waaxid saddexdii xagga sare inoo taallay u geey arbaca afar la hoos dhigay lix baa meeshii ka soo baxay afar la hoos dhigay lix tabsiid baan ku samaynayaa iyo fudaydin waan isu jarjaraya wuxuu wada qaybsamaan u qaybinayaa oo afar iyo lix waxa u wada qaybsamaan laba afarta laba u qaybi waa itiniin oo la hoos dhigay lixdana laba u qaybi waa saddex itniin calaa talaata ayaa meesha ka soo baxay niskii iyo suduskii markaan isu geeyey waxaa iiga soo baxay itniin calaa talaata itniin calaa talaatana de waa hulusaan wataahudu bintlibni bintlibnada waxay qaadanaysaa aw banaatlibni asudus bay qaadanayaan hadday bintadii sulbad ahayd niskeedii qaadatay oo takmilatan lihulusayn ah ee dhamaystir loo dhammaystirayo hulusaynkii lianna maxaa yeelay nasiib alinaah dhajiga nasiibkoodu ahulusaanu weeyaan oo banaatu sulbiga iyo banaatu libnigu waxay isku leeyihiin bay isku leeyihiin say u kala qaadanayaanba fa idaa akhadat lbintu bintadu hadday qaadato sulbad ahayd annisba niski hadday qaadato baqiya waxa soo hadhaya asudus sudus baa soo hadhaya fa ta'khuduhu waxaa qaadanaysaa suduskii bintulibnadi baa qaadanaysaa wadaliilu waxaa u daliilo ku tusinaya maa rawaahu lbukhaari fii saxiixi uu ku wariyey ana abaa muusa alashcari radia allaahu canhu su-ila waxaa la weydiiyey can bintin waa binti ibn ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi inanu meydku dhalay iyo inanuu awow yahay baldhaxalshii oo arrintaa ayaaba muuse wax laga weydiiyey iyo wa ukhtin iyo inanuu meydku la walaala ah oo walaashiiya ama ha ahaato shaqiiqo ama ha ahaato li'ab ha ahaatee fa wuxuu yidhi abaa muusa ashcari lilbinti nisfu bintadii nis bay leeday walilukti ukhtadina anis nis bay leeday sidaas uu qaybiyey markaa bintilimnadii uu meesha uu ka saaray wa'tuu u taga buu yidhi ibna mascuud u taga fa innahu isagu sayutaabicunii wuu igu raaci doonaaye u taga oo bal soo weydiiya arrinkaa fa su'ila ibnu mascuud baa la weydiiyey radia allaahu canhu arrintii meydkii ka tegay inaan iyo bintalibno iyo ukhto xukunkeedii xukunku ay qaadanayeen baa la weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud la aqdiyanna fiiha waxaan ku xukumi doonaa la aqdiyanna waan ku xukumi oo waxaan ku xukumi masaladan ay soo hor dhigteen bimaa kii qadaa nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu uu ku xukumay lilbinti inantii nisbay leeda walibinti libni bintalibnadiina asudus sudus bay leeday takmilatan lihulusayn dhammaystiray isku dhammaystiranayaan labadooduna hulusaynka isku dhammaystiranayaan wamaa baqiya wixii ka soo hadhana fahuwa lilukti uktadii ayaala ama shaqiiqa ha ahaato ama liaf ha noqoto ee kobatimiisa joogta ayaale wuxuu leeyahy sheekhu arrintaa waxaa u daliila xadiiska uu warinaya bukhaari saxiixiisa ana abaa muuse alashcari saxaabiga abaa muuse alashcari ayaa su-ila la weydiiyey can binti wa binti ibnin wa ukhtin ayaa la weydiiyey markaa wuxuu yidhi abaa muuse bintadii nis bay leedahay oo aayaadka ayay ku cadday wain kaanad waaxidatan falaha nis walelukti nis uktadina nis bay leedahay iyana sidaasi leeg aayadda ayay ku caddahay waatuu taga ibnu mascuud u tega buu yidhi fa innahu sayutaabicuni wuu igu raaci doonaaye fa su-ila ibnu mascuud baa la soo weydiiyey radia allaahu canhu dabeetna cabdillahi ibnu mascuud wuxuu yidhi la aqdiyanna fiiha bimaa qada nabiyu sala allahu alayh wasalam waxaan ku xukumi doonaa oon dadkan ku kala saari doonaa wuxuu nebi maxamed ku kala saaray calayhi isalaatu wasalaam bintadii nis bay bintalibnadina sudus bay qaadanaysaa labadooduna takmilatu thulusayn bay isku qaadanayaan wixii ka soo hada halkaa ukhtada ayaa la siinayaa oo casabatu maca alkhayr ayay noqonaysaa ukhtadanu waynoo iman doontaa markaynu casabaadka qaybinano ayaa loo qaybinayaa casabatu binafsi iyo casabatu bilkhayr iyo casabatu maca alkhayr marka casabatu maca alkhayrku waa ukhto shaqiiqa ah iyo ka badan ama ukhtali aba iyo ka badan oo la jooga banaatu sulbi ama banaatulibni ama mid ha ama ka badnaadaan ayaa waxaa la yidhaahdaa casabatu maca alkhayr marka ukhtadani wixii ka soo hadhay iyadaa casabayna soo qaadanaysaa fa aataynaa u tagnay abaa muusaanu u tagnay fa akhbarnaahu waanu u sheegnay hu muuse lidaalika qadaaga iyo xukunkaa ah ibnu mascuud ayaanu u sheegnay fa qaala wuxuu yidhi eh, abuu muuse laa tas'aluunii ha weydiinina maadaama intuu yahay haada alxabru fiikum caalimkan intuu idin dhex joogo aniga waxba hay weydiinine dee isaga uun wixii ka dambeeya dee u taga mulaaxada yushtaradu waxaa loo shardi yeelay limiiraati binti libni dhaxalka bintilibnada asudus suduska ay dhaxlayso waxaa loo shardi yeelay allaa yakuuna hunaaka ibnun allaa yakuuna hunaaka inaanu joogin halkaa ibnun inan inaanu joogin liannahu maxaa yeelay isagu yaxjubuhaa wuu xijaabaya xiina idin wakhtigaa kamaa sidii yusharadu la shardi yeelay allaa yastakmila albanaatu athuluthayni inaanay dhammaystirin banaatu sulbiganna huluthaynkii wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah markaynu leenahay bintulcibnu ama banaatul-ibni sudus bay qaadanayaan waxaa shardiya inaanu meesha ibnu joogin oo ibnu sulbi maxaa yeeley hadduu joogo banaatul ibnigu meeshuba way ka baxayaan sidoo kale goobta waa inaanay joogin banaatu sulbi iyaguna waa inaanay joogin oo laba iyo wax ka badani waayo haddii ay banaatu sulbi joogaan sulusaynkiiba iyagaa qaadanayaan markaa banaatul ibnigii iyaguna meesha way ku ba way ka baxayaan oo waxaynu idha hablo waxay isku leeyihiin sulusaan ulutaankiina qaar meydkii uga dhowbaa meeshii jooga oo qaatay sida awgeed banaatu ibn meesha way ka baxayaan markaa ibnu iyo banaatu sulbi meesha waynaani joogin faida ida stakmala albanaatu haddii ay dhammaystirtaan banaat athuluthayn thuluthaynkiii saqada waa dhacayaan banaatul ibnigu waa dhacayaan kamaa sayaati sida inoogu iman doona fi lxajbi fii baab alxajbi inoogu iman doontaa waclam ogow anna kulla binti ibn bintul ibno kastaa wayna salad hoosba ha u daadegto aw tacadadad ama ha tirowdo iyadu dhowrba ha noqdaan banaatul ibniba ha noqdaane lahaa waxay leeday sudusulmaal maca albinti aw binti libni allatii hiya aclaa minhaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah waclam ogow ana kulli binti ibn bintal ibne kasta wain nasalad hoos ba ha u degteye aw tacadadad ama tiro ha tiroobaanoo dhowrba ha noqdaane oo ha noqdaan banaatul ibni ama banaatu ibni ibni ibni ibni hoos ba ha u daadegaane waxay leeyihiinun sudusulmaal bay leeyihin marka ay la joogaan macal markay binte la joogaan aw bintul ibne markay la joogaan allatii taasoo hiya aclaa minhaa iyaga ka sarraysa iyada ta ka sarraysa markii ay la joogaan waxay qaadanayaan sudus khulaasatul qowl sheekhu wuxuu ujeedaa bintul ibno marka ay la joogto binto ama banaatul ibni iyada meydka uga dhow hadday iyadu hoosu daadegtay sudus bay leedahay waayo taa meydka uga dhow ayuunbaa qaadanaysa niskii qaadanaysa khaamisan aluktu liab waaxidatan fa akar taakhudu sudus wuxuu leeyahy sheekh aleh raxmatullah suduskii dadka qaata waxaa ka mid ah aluktu liab hadday midta iyo hadday ka badan yiinba idaa kaana lilmeyd meydku hadduu leeyey ukhtun shaqiiqa waaxida inan keliya oy isku hooye aabbaba yihiin wahiya iyadu tushbihu fi lxukmi xukunka waxay ka shabbahdaa binta libni maca albint bintalibnadii bintada la joogtay wuxuu leeyahay sheekhu jasaahu allahu khayra ukhtada le abka ahi sudus bay qaadanaysaa iyo ka badan nuqtada keliya iyo ka badani sudus bay leeyihiin waa haddii uu meydku uu leeyey inan ay walaala yihiin oo xagga hooyo xagga aababa ka walaala yihiin waayo inantaasu niski bay qaadanaysaa markay niskeedii qaadato uqtada laabkiina waxay qaadanaysaa suduskii takmilatu thulusayn waxaanay shabahdaa uqtada liabka ahin xukunkii bintal ibnadu markii la joogtay bintu sulbada fa idaa taraka almeyd meydku hadduu ka tago ukhtan shaqiiqatan ukhto ay walaalayiin iyo wa ukhtan liab iyo ukhto xagga aabbaay ka walaalayiin iyo fa agta ka badan fa ina lukhta liab ukhtada xagga aabba ka walaalayihiin aw ilakhwaatu liab ama hablaha xagga aabba ka walaala yihiin lahunna waxay qaadanayaan ay leeyihin assudus bay leeyihiin takmilatan lihulusayn dhammaystir loo dhammaystirayo hulusaynkii oo shaqiiqadiina waxay qaadanaysaa nisbay qaadanaysaa iyaguna suduskii bay qaadanayaan fa idaa taraka almeytu meydku hadduu ka tago ukhtan shaqiiqa iyo wa ukhtan liab iyo fa agar ka badan fa ina alukhta liab ukhtada liabka aw alakhwaatu liab lahunna waxay leeyahay asudus bay qaadanayaan takmilatan isulusayn liannahu maxaa yeelay xaqu lakhawaat xaqi lakhawaatku sidaa weeye falamaa akhadat shaqiiqa shaqiiqadu markay qaadato anisfa niska biquwati alqaraaba quwatulqaraaba ay ku qaadato lam yabqa ma soo hadhayo ila sudus suduskii mooyaane fa ta'akhuduhu waxaa qaadanaysaa alukhta uktadibaa qaadanaysaa aw alakhawaatu min alab baa qaadanaya wuxuu leeya sheekhu ugtadii laabka ahayd ama akhawaadkii laabka ahaa suduskii bay qaadanayaan markay la joogaan ugtadaa shaqiiqada ah waa takmiilatu lihulusay liannahu maxaa yeelay xaqu lakhawaat habla ay meydka walaala yihiin xaqooduba waa intaa waa inaanay ka badsan hulusaynkaa waa inaanay ka badsan hadaba falamaa akhadati shaqiiqa markay qaadatay shaqiiqada anisba niskii biquwatulqaraabana ay ku qaadatay quwatulqaraaba waxa la yidhahda inaygu tegi doona haddii aan la yidhaahdo markaynu baabul casabaadka aynu gaano ayaynu quwatulqaraaba u tegi doonaa oo hadaynu sii qadinno hablahan meesha wada joogee walaalaha ahi tana waxay niska ku qaadatay tanna ay ku qaadatay suduska waxa weeyaan waxaa la leeyahay dadkanu dee isku jaha weeyaan marka hore oo jihatul ukhuwa ayay ka soo wada jeegan labaduba meydka de waa la walaalo haddaba meydkii waana isku darajo uma kala dhowo dee tanna waa walaal tanna waa walaal waxay ku kala baxayaan waxa la yidhahdo quwatulqaraaba habeen bay kasii xigtaayo dee uuriga wala waa jiibsatay tani saasay markaa niska ku qaadatay tanna ay ku qaadatay sidiska lam yabqa ma soo hadhayo ila sudus mooyaane fataakhudhu lugtu lugtadii baa qaadanaysa aw ilakhwaat bilala baa qaadanaya saadisan alakhwa aw ilukt lium dadka suduska qaata waxaa ka mid a alakh inankii aw lukhtu lium ama uktadii liumka ahayd inankii iyo inantii meydka xagga hooye ay ka walaala ahaayeen yaakudu wuxuu qaadanayaa alwaaxidu minhuma alwaaxidu midka keliya minhumaa iyaga ka mid a asudus suduskuu qaadanaya idan farada markuu keli noqdo oo akhi liumka ah markuu keliyi iyo uktadii liumka markay keliyi tahay mid kastoo la arkaa waxay qaadanaysaa sudus idan farada waa markay bishardi laakiin ay keli keliyiin liqowlihi tacaala ayaana u daliila wain kaana hadduu iyo rajulu nin yuurasu mid la dhexlayo kalaalatan xaalu iyo kalaalo aw imra'atun ama haween ay tahay mid la dhexlayo iyadoo kalaala ah walahu akun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus labada min aayaad aayaddan soo marna wayushtaradu wax loo shardi yeelay fii irsihim dhaxalkooda cadamu wujuud alasli iyo walfarci marka ay qaadanayaan dhaxalka akh la iyo uktada la-umkaahi waxaa loo shardi yeelay inaanu joogin asal waarisa oo dakara iyo farac waarisa midna meesha waa inaanu joogin alaslu waxaa looga jeedaa adhukuur waa labkii ama ha ahaado aabba ama awow ha ahaadee war farcuna waxaa looga jeedaa adhukuur walinaas waa labkii iyo dhadigiiba waa looga jeedaa ama sulbi ha noqdo ama awlaadulibniba ha noqdaani sidaa ayuu akhii iyo ogtadii li-umka aydna ay suduskii ku qaadanayaan shardigaana waa ku qaadanayaan ah cadamu wujuud alasli iyo wa cadamu alwujuud alfarci oo inaanu joogin saabican aljaddatu saxeixa wa ayaydii waarisada ahayd taakhudu sudus suduska ayay qaadanaysaa cinda faqdi alum marka hooye la waayo sawaun kaanat waaxida aw aktar waxaa isku mid ah ama mid keli ahaato ama ka badnaadaane ka umil um waa yeydii hooye oo kale wa ka umil ab ayeyda aabba oo kale wahaakada iyo wixii la halmaara wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah dadka suduska qaata waxaa ka mida ah ayeey ayeeydaasuna waayeyda la yidhaahdo aljadatu saxaaxa weeye aljadatu faasida waa inoo iman doontaa dawlaarxaamka inoogu iman taakhudu sudus suduska ayay qaadanaysaa yeydani cinda faqdi alum marka hooyo la waayo waayo hooyo ayay dee meydka ugu soo dhowaatay markay hooyo aana goobta joogin ayay ayaa sudus qaadanaysaa ama ayeydu mid keliya ha ahaato ama ha ka badnaadaan masalan ayeydii xagga hooyo iyo tii xagga aabbaba haddii ay meesha labadooduba wada joogaan sudusuunbay leeyihin hadday ka badan yihiinna oo tii xagga awowna ay meesha soo raacdana bay wada leeyihiin hadday mid keliya yihiin saddexdoodaa korba ha u kacaane suduskaasunbay leeyihin wa yuqsabu sudus suduskii waa loo qaybinayaa baynahunna iyaga ayaa loo qaybinayaa bisawiya si isleegba suduskana loogu qaybinayaa wayuqsamu sudus suduskina waa loo qaybinaya baynahunna bisawiya waqad habata wuxuu ku sugmay icdaahu sudus siinta la siinayo suduska liljadati eyeyda bisunati almudahara sunnada ayuu ku sugmay wa biijmaaci saxaaba ayuu ku sugmay wa kafaa bidaalik saasaana kuugu filan xuja xuja hanasaa baaba kuugu filanba mar haddaan ku sunnada iyo ijmaacu saxaababa waa ku sugmay saasaaba kugu filan xujo ahaan rawaa asxaabu sunan asxaabu sunanku waxay wariyeen ana aljadda ayay baa jaa-at u timi ilaa abi bakr radia allaahu canhu abubakar bay u timi tas'aluhu iyadoo weydiinaysa hu abubakar bay weydiinaysay miiraatahaa dhaxalkeeda ayay weydiinaysay fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa laki fii kitaabi illaahi shay kuguma sugna fii kitaab illaah kitaabka ilaahay shay-un waxba kuguma sugna buui kitaabka ilaahay waxaad ku leedood qaadanayso anigu ma garanayo ma ogi buu yidhi oo ma jiro farjicii noqo xataa ilaa ya sala naasa bal dadka aan soo weydiinayo fa sa'ala annaas dadkiibuu soo warsaday fa qaala wuxuu yidhi almuqiiratu ibnu shucba xadartu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam xadartu waxaan la joogay rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay oo acdaahaa siiye ayeyda asudus sudus siiyey fa anfadahu waa u fuliyey hu suduskii lahaa ayeydii abuubakarna mar haddii uu sheegay muqira ibnu shucba saxaabigaasn radi allaahu canhu inuu goobjoog ahaa nebi maxamed oo siiye sudus abubakarna waa siiyey wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmat ullah waqad habata acdaau sudus lijadda wuxuu ku sugmay in ayeeye la siiyo sudus bisunnati almudahara wa biijmaaci saxaaba ayuu ku sugmay wa kafaa bidalika xuja saasaana xuj ahaan kuugu filan haddaba rawaa asxaabu sunan haddaan kuu sheego daliilkii asxaabu sunanku waxay wariyeen ana aljadda ayay ayaa jaa-ad u timi ilaa abibakar bay u timi radia allahu canhu tas'aluhu iyadoo warsanaysa abaabakar miiraasahaa dhaxalkeedii maxaan leeya on dhaxal u qaadanayaabay timi fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa laki fii kitaabi illaahi shay kitaabka ilaahay waxba kuuguma sugna buu yidhi farjicii noqo xataa asala naas intan dadka soo waraysanayo wal noqoon soo weydiinaya fasahla naasa dadkiibuu soo warsaday faqaala wuxuu yidhi muqir ibnu shucba xadartu rasuululahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ayaan la joogay buu yihi acdaaha isagoo siiyey haa ayeyda asudus fa anfadahu wuu u fuliyey oo waa siiyey hu suduskii lahaa ayeydii abuubakarna xadiis dheer buu ahaa waxaa tasxiixiyey xaakim tirmidi ibnu maaji ibnu xibbaan calaa shardi sheykhayn waxaad ka eegi doontaa cabdu faa'idka majalada koowaad siddeetan iyo saddex safxada intaa haddii aynu kaga baxno asxaabul furuudkii u geli doonaa muxaadaradii afraad oo ka hadli doonta alcasabaatu wa anwaacuhaa casabaadka iyo anwaacdooda tacriifu alcasaba tacriifka casabadu ay leeday alcasabatu casabadu fi luqa luqaad ahaan qaraabatu rajul liabiihi qaraabada iyo xigtada ninka ee xagga aabbihii baa la yidhaahdaa sumuu waxay ugu magacaabeen bilcasaba li'annahum iyagu casabuu way ku wareegeen bihi rajulkii ay axaaduu bihi way koobeen wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah in badan ayuu carabku inagaga soo dhacdhacaayey casabo casabo waa maxay haddaba casabadu casabadii wuxuu u kala qaadayaa luqatan luqadda carbeed waxa loo yaqaano iyo erey bixin ahaan markaynu cilmi faraa'idka joogno waxa loo yaqaano haddaynu alcasaba fi luqa soo horraysiinno waxaa la yidhaahdaa qaraabatu rajulli abiy xigtada ninka ee xagga aabbihii waa ilmaadeeradii walaaladii adeerkii iyo wixii la halmaala sumuu waxay ugu magacaabeen bilcasaba casaba ahaan magacaa casaba waxaa loogu magacaabay li'annahum iyagu dadkan casabadiihi casabuu way ku wareegeen bihi ninkii ayaa axaadu way koobeen bihi wasaas isugu gadaameen wa aslu aslulkelima kelmaddan asalkeedu ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min qowlihim hadalkoodan ah casaba alqowmu birajul casaba alqowmu qoomkii iyo raggii waxay ku wareegeen birajul ninkii ida markay ku wareegaan weeyaan waaxaadu bihi ay koobaan min ajli lximaayana ay u koobaan ilaalin ay ilaalinayaan wa difaac iyo difaacid ay difaacayaan marka kelmaddu luuqad ahaan halkaasaa laga soo qaatay wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa liljamaacati alaqwiyaa jamaacadii iyo kooxdii awoodda lahayd ee xooggalana cusbatun baa la yidhaahdaa qaala allahu tacaala wuxuu alla yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu hadduu yahay cuno markay walaalkood ka hadlayeen waa ishwadii yuusufe wanaxnu cusba annakoo ah koox xooggan annakoo koox xooggan oo xoog la annakoo ah innaa annaku idan haddaa la khaasiruun wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa n alqaraaba qaraabada waxaa lagu magacaabaa casamaad baa la yidhaahdaa li'annahum maxaa yeelay yuxiiduuna waxay koobayaanay ku wareegayaan bilqariib sokeeyahooda ayay ku wareegayaan cinda alkhadbi markay dhib timaado iyo wax mashaakili markuu yimaado ayay gaar ka qabanayaan ay ku wareegayaan wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah qaraabada casabaad baa la ydhahdaa sababtuna waxa weeyaan liannahum yuxiiduuna bilqariib qariibkoodan iyo sukooyahoodan ayay ku wareegayaan cinda alkhadbi markay dhib ay timaado ayay ku wareegayaan liximaayatihi waa ilaalintiisa ay ilaalinayaan dartii iyo wa dafcu alcudwaani canhu iyo riixida ay cudwaanka iyo cadaawadda ay ka riixayaan iyo dhibta loo geysanayo taasi waa xaggii luuqadda haddaba ina bixin ahaan markaynu cilmulfaraa'idka joogno casabada waxaa la yidhaahda ayuu halkan sheekhu uu tilmaamayaa huwa waxa weeyaan kullu waarisin qof kasta oo waaris oo wax dhexlaa laysa lahu oon lahayn sahmun muqadar sahmi iyo qori la jaangooyey sariixun oo cad fi filkitaabi wasunna midnaba aan ku lahayn wadaalika kaasuna مثل libni وابن libni walakhu shaqiiq walakh liab walcamu shaqiiq wuxuu leeyahy sheekhu رحمة الله caasibku ama dadka casabada ahi waxa weeyaan istilaax ahaan iyo erey bixin ahaan kullu waarisin laysa lahu sahmun muqadar sariixun fi lkitaab wasunna waa ruux kasta oon ku qori la jaangooyey oo cad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay leeyihiin culammadu ma jiro tacriif la saaray caasibka ilaa iyo hadduu jiro waa la bushiyey tacriif musallama ma jiro waayo kalimkaynu dul taagannahay markuu leeyahay sheekhu huwa kullu waarisin laysa lahu sahmun muqadar aabbuhu wuxuu ka mid yahay dadka casabada ah ehlufaralkana waa ka midi marka aabba sahman muqadareedda waa leey fi lkitaabu sunnada waa ku leey marka tacriifkani musallam maaha bay yidhaahdeen bacdi kale waxay yidhahdeen culammadu bacdi kale waxay yidhaahdeen caasibku waxa weeyaan man laysa lahu xaala tacsiibihi sahmun muqadad waa ruuxa aan lahayn sahmun muqadara xilliga uu wax casabaynaayo si meesha aabbo halkan ugu soo gudagalo culamo kale waxay yidhaahdeen mar haddii tacriif walba oo la saaraba aanu musallam ahayn oo la burinaayo waxa fiican bilcaddi in lagu sameeyo la tiriyo uun in casabadin dabada loo qabto uun walaysa yakhlu xadahu min naqdin fayanbaqii tacriifuhu bilcaddi wa qaraabatu haaulaa'i wa amhaaluhum qawiya wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmat ullah qaraabada kuwa aan soo tilmaanay ibnigii ibnilibnigii akhi shaqiiq ahaa akhli ab walcamu shaqiiq kuwa qaraabadoodu iyo wa amhaaluhum kuwii la midka ah ama waxaad tidhaahdaa wa qaraabatu amhaalihim qawiya waa mid xoog roon weeyaan oo xoog leh li'annahum maxaa yeelay yudluuna waxay ku soo dhowaanayaan oo meydka ugu soo dhowaadeen biwaasidati alab bay ugu soo dhowaadeen duuna alum hooyo maya li'anna maxaa yeelay al alidlaa'a bihaa hooyo oo lagu soo dhowaadaa yudcifu alqaraaba qaraabadii ayuu jilcinayaa kal akhi min alum oo kale faqad adlaa wuxuu ku soo dhowaaday biraxmi unthaa qaraabo dhadiga ayuu ku soo dhowaaday wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah kuwa aanu tirinay iyo kuwii la halmaalo qaraabadoodu xoog bay leeday maxaa yeelay waxay ku soo dhowaadeen aabay meydka ugu soo dhowaadeen ama leab ha noqdo ama shaqiiqba ha noqdee aabba meydka isu keenay ugu soo dhowaadeen hooyo maya laakiin hooyo haddii lagu soo dhowaado qaraabadii ayuu jilcinayaa sida akhi milan umka ahaay oo kale sidaa ogeed akhi milan umkii ma noqonaayo caasib ma noqonaayo waayo qaraabadiisii way liicday oo way jabtay dhadegnimadaa ku soo dhawaaday awgeed faqad adlaa birixmi lunhaa buu kusoo dhawaaday isagu wa fi lghaalib sida haalibka ah yakuuna alaqaaribu aqaaribtu waxay noqdaan alladiina kuwaasoo yudluuna ku soo dhowaada biwaasidati alum waasidatul um ku soo dhowaada min qabiilatin ukhraa bay noqdaan wa fi lghaalibi sida haalibkaa yakuuna wuxuu noqonayaa alaa qaariba qaaribta iyo xigtada aladiina kuwaasoo yudluuna kusoo dhowaada biwaasitatlum kusoo dhowaadaa waxay noqonayaan min qabiilatin ukhraa qabiilo kale iyo baab kale ayay iyadu hoos tegaysaa waqad carafa waxay ku qeexeen alfaradiyuun culammada dhaxalku alcasaba casabada waxay ku qeexeen bitacriifin istilaaxiyi tacriif istilaaxiya muujas oo la koobay oo la soo ururiyey ayay ku qeexeen wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah culammada dhaxalku waxay ku qeexeen casabada bitacriifin istilaaxiy tacriif iyo qeex erey bixina muujasin oo la ururiyey oo la soo koobay wahuwa waxa weeye alcasaba casabadu waxa weeyaan kullu man ya'khudu kulla almaal cinda alinfiraad kullu man ruux kasta oo ya'khudu qaadanaya kulla almaal xoolaha ayuu qaadanayaa dhammaantii xoolahoo dhan cinda alinfiraad markuu keliyey waya'khudu wuxuu qaadanayaa albaaqi baaqigiibuu qaadanayaa bacda akhdi asxaabi alfuruud furuudahum markii ay qaateen dadka asxaabulfuruudka ahaa waxoodii wixii ka soo hadhay ayuu baaqigii qaadanayaa wuxuu leeyahy sheekhu waxaa lagu soo ururiyey istilaax aada u kooban tacriifka casabada waxaanu noqday kullu man yaakhudu kulla almaal caasibku ama casabadu waxa weeyaan ruux kasta oo qaata xoolaha oo dhan wada qaata cinda linfiraad markuu keliyey ruux baa dhintayoo aabbihii buu ka tegey xooli buu wada qaatay ruux baa dhintayoo wuxuu ka tegey adeerkii oo shaqiiqa ama licaba xoolii isaga iska wada qaadanaya waxaan u qaadanayaa oo qaataa albaaqi baaqigiina wuu qaadanayaa bacda kadib akhdi asxaabi alfuruud dadka asxaabuulfuruudku markay qaataan furuudahum furuudoodii markay qaataanna baaqigii buu qaadanayaa oo tusaalahanayana waxa weeyaan guudka ah markaynu keenno ruux baa geeriyooday oo wuxuu ka tegey aabihii iyo sawjo ani waa sawj markaa cidda geeriyootay sawjo oo gabadhiisiiya iyo aabbihii buu ka tegey sawjadu saynu soo marnay rubc bay leeday waa cadamu alfarcu waaris farac waaris meeshii ma joogo wixii ka soo hadha aabbaha ayaa qaadanaya ruux kalaa geeriyooda wuxuu ka tegey hooyadii iyo walaalkii hooyadii waxay qaadanaysaa thulus waxaanay thuluska ku qaadatay maxay ila waynu soo marnaye farac waaris meesha ma joogo jamcu min alikhwana ma jooga akh keliyaan ayaan kuu sheegay marka hooyo hulus bay leedahay baaqigii soo hadhayna akhi baa qaadanaya wa haada tacriifu tacriifkan mashhuurun caan buu ka yahay cinda culamaa alfaraa'id culammada faraa'idka marka agtooda la eego qaala fii manduumati raxbiya saaxibu raxbiya kitaabkiisa wuxuu ku yidhi isagoo ka hadlaya casabada oo qeexaya oo weliba sheekhu calayhi raxmat ullah qaabka u qeexa waxa weeyaan altacriif bilxukmi inuu xagga xukunka uu wax ku tacriifiyey walow uu ka dabageeyey haddana bilcaddi inuu tiriyey casabadiyo oo uu sheeg sheegay wuxuu ku bilaabay waxuqa an nashraaca fi tacsiibii bikuli qowli muujasin musiibii fakulu man axraasa kula almaali min alqaraabati aw ilmawaali aw kaana maa yaftunu bacda alfardi lah fahuwa aku lcusuubati almufadala wuxuu uhi sheekhu caleyh raxmat ullah waxuqa iyo waxaqa labadaba waa la akhriyayaa waxuqa waxaa waajibay haddaan xaada godo ama waxaqa waxuqa waxaa la waajibiyey cafwan waxaqana waxaa waajibay weeye an nashraca inaynu gudagallo fi tacsiimi casabayntii inaanu gudagallo bikulli qowlin hadal dhammaantiinna aan ku gudagallo muujasin la ururiyey musiibin ay musaabun fiihi oo la asiibay wahlehe sheekhu waxaa waajibay an ashraca fi tacsiib inaynu gudagallo casabayntii iyo baabulcasaba inay ka hadalkeedii kuna kula gudagallo bikulli qawlin qawl dhammaantii muujasin iyo muujisin jiimkan kor dhabiyo isagoon hoos dhabo labadaba markan kor dhabo muujasin la ururiyo la koobay musiibin ay musaabun fiihi oo la asiibay markan ismu mafcuul ka dhigo muujisin haddaan jiimka hoos dhabana waa ismu faacil bikulli qowlin qowl dhammaantii inaan ku gudangalno qowlkaasoo muujisin wax ururinaaya musiibin oo asiibaaya sida xaqiiqada iyo sawaabka fa kullu man ruux dhammaantii oo axrasa axrasa wada qaatay kullal maal xoolaha oo dhan min alqaraabaati oo qaraabaadka ka midi awilmawaali ama mawaalida waa dadkii wax horeeyey ee sayidadii aw amase kaana ah maa yafdulu aw amase kaana ahaaday maa kii yafdulu wixii soo hadhay aw amase kaana ah maa yafdulu wixii soo hadha bacda alfardi faralka dabdi lahu u sugmanayo fahwa kaasu akhul cusuubati casabada walaalkeedii weeye almufadala laga doorbiday ee laga fadilay qayrkeed wuxuu leeyahy sheekhu fa kullu man axrabsa kulla almaal ruux kasta oo wada qaato xoolihii oo min alqaraabaati aw ilmawaali oo ka mida dadkii xigtada ahaa iyo sayidadii ka mid a oo xoolihiisaa ku wada qaata aw amase kaana ahaadaa maa yafdulu wixii soo hadhaa bacda alfardi faralka dabadii dadka ehelu faralka markay waxoodii qaateen wixii ka soo hadhaa kadib lahu isaga ay u sugnaato ruuxaasu fa huwa aqulcusuubati casabada walaalkeed weeye kaasu almufadala ee laga fadilay kayrkeed oo ka mid a ah casabaadkii oo casabaadka haddii a laydhaha waa u tegi doonaa inagu soo aadantay dhowaan waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood casabatu binafsi casabatu bilkhayr iyo casabatu maca alkhayr marka kuwan imanka ah waxa weeyaan casabatu binafsi marka labadii kale ayaa laga fadilay sidaa waa la odhan karaa waxaa kale oo la odhan karaa mufadala waxaa laga fadilay macnii furuudii baa laga fa ayaa laga fadilay oo dadkii faralka wax ku qaadanayey ayaa laga fadilay addaliilu calaa tawriif alcasabaat daliilka ku tusinaya calaa tawriif alcasabaat dhaxalsiinta dadka casabada ah waddaliilu daliilka calaa tawriif alcasabaat dhaxalsiinta casabaadka ku tusinaya mustamadun waxaa laga soo qaata min alkitaab wasunna kitaabka iyo sunnada ama alkitaabu kitaabku fa qowluhu tacaala waa hadalkii ilaahay uu yidhi wali abaweyhi labadiisii waalid waxaa u sugmay likulli waaxidin minhumaa mid kasta oo la arko aabbihii ama hooyadii assudus sudus xooliyo lix meelood loo qaybiya meel ahaan mimaa taraka wixii uu meydku ka tegey in kaana lahu haddii uu leeyay waladun walad haddii uu leeyey fa in lam yakun lahu waladun walad haddii aanu lahayn meydku oo awlaad aanu ka tegin oo waladu sulbiyo waladul ibniya oo wa ay dhexlayaan hu meydkii abawaahu hooyadii aabbihii oo keliya ay dhaxlayaan faliummihi hulus hooyadii waxay qaadanaysaa hulus xoolihii saddex meelood loo qaybiyey meel haan bay qaadanaysaa labadii meeloodoo kalena waa aayaddu ka aamustay waxaana la siinayaa aabbaha faqad nasat ilaaya alkariima aayaddu waxay caddaysay calaa nasiibi kullin min alabaweyn nasiibkii ay lahaayeen hooyadii aabbo cinda wujuudi awlaadi markii awlaad la helay lilmeyd meydka loo helay wa huwa sudus suduskii weeyaan markaa way caddayso aayaddu wa amaa idaa lam yakun lilmeyd awlaadun haddii meydku aanu lahayn awlaad fa ina almaala xooluhu yakuunu lil walad labada waalid ayaa qaadanaya waama idaa lam yakun lilmeyt meydku haddaanu ahayn awlaadun fa ina almaala xooluhu yakuunu waxay u sugmanayaan lilwaalidayni labada waalid ayay u sugmanayaanoo leh waqad dakarat alaaya alkariima aayaddu waxay caddaysay nasiib alum nasiibkii hooyada ayay aayaddu caddaysay wa huwa waxaana weeyaan athulus hulus weeye oo ilaahay wuxuu yidhi fa in lam yakun lahu waladun wa warihahu abawaahu faliumhi ulu ulukaa weeyaan walam tadkur manay sheegin aayaddu hooyuunbay sheegtaye nasiib alab nasiibkii aabbahana may sheegin fa fahimnaa waxaynu ka fahamnay ana albaaqi baaqigu oo ahulusaan hulusaankiiya xoolihii saddex meelood loo qeeya labadii meeloodoo kale ah hulusaanku waa sidaa hooye hulus bay qaadatay labadii meelood oo soo hadhay oo hulusahana huwa nasiibul aab de aabbaha ayuu nasiibkiisii noqonaya fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa irhuhu dhaxalkiisu aabbo bitacsiib casabaynunbuu noqonayaa wadaliilu athaani daliilka labaad qowluhu tacaala weeye yacnii aayad kale loo daliishanayaa casabada in imru'un halaka laysa lahu waladun in imru'un halaka haddii uu ruux geeriyoodo laysa lahu walad aan walad lahayn walahu ukhtun oo uu walaal keliya leeyey inanay walaalyiin falahaa nisbu waxay leedahay inantaasu kala barhka maataraka wuxuu ka tegey wahuwa isagu yariuhaa wuu dhexlayaa walaashii in lam yakun lahaa walad haddii aanay walad lahayn faqad dallat ilaaya alkariima aayaddan waxay ku tustay iyaduna calaa ana alakh shaqiiq shaqiiq ahaa laysa lahu fardun muqadar faral go-an sidaa walaashiioo kale inaanu lahayn inantu faral go-an bay lahaydoo falahaa nisbu maa tarag buu ilaahay yidhi isagana ilaahay wuxuu yidhi wahuwa yariuhaa isagaa dhexlaya laysa lahu fardun muqadar male wa inamaa in kale maahae yaakudu wuxuu qaadanayaa kulla almaal xoolahii oo dhan buu wada qaadanayaa idaa lam yakun lahaa waladun haddii aanay awlaad iyadu inantu haddaynay awlaad lahayn walaashii xoolihiibay wada ayuu wada qaadanayaa fa inna qowluhu tacaala hadalkii ilaahay uu yidhi wahuwa yarihuhaa yushiiru wuxuu tilmaamayaa ana almaala xooluhu kulluhu dhammaantii lahu inuu ahku wada qaadanayo wa haadaa kaasuna huwa isagu macna alcasaba macnihii casabanimadu sidaa weeyaan mar haddii xoolihii wada qaatay oo aanu faral go-an lahayn oo muqadar macnihii casranimadu waa sidaa wa ama daliilu min asunna daliilka ku tusinaya casabada dhaxlitaankooda oo sunnada ah fa qowluhu sala allahu alayh wasalam waa hadalkuu nebigu yidhi alxiqu alfaraa'ida biahliha alxiqu siiya haleeshiiya alfaraa'ida faraa'idda wixii faralah biahlihaa ciddii lahayd siiya famaa baqiya wixii soo hadhaa wixii ka soo hadhaa faliawlaa rajulin ninka ugu dhow baale leh dakarin ee lab ninka ugu dhowe labbaa leh wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alayhi wasalam faraa'idii waxaa la siinayaa oo aad siisaan ciddii ehelkee ee lahayd maalan ruux baa geeriyooday waa tusaale guud wuxuu ka tegey hooyadii iyo adeerkii hooyadii waxay leedahay fulus baaqigii hooyo ka soo hadhay waxaa la siinayaa maxay caasibkaasaa la siinaya tusaale kale ruux baa geeriyoodayoo wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo inanuu awowyo inankiisu uu dhalay iyo walaalkii inantu nus bay leedahay inanta kalena sudus bay leedahay takminatan lihulusayn baaqiga soo hadhana waxa qaadanaya walaalkii baa qaadanaya laakiin haddaanay waxba soo hadhin casabadu way dhacasaa oo tusaale ahaan iyana waxa weeyaan ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegey inanuu dhalay iyo walaashii ayuu ka tegey iyo akhli aba iyo walaalkiiyo xagga aabbaa walaashiina waa shaqiiqo bintadi waxaa leedahay nis shaqiiqadina nis bay leedahay xoolihii dabateed saasay ku dhammaaday istiqraaqulfuruud baa dhacay akhila abka ahaa waxba umay soo hadhin wuu iska tegaya waayo rasuulka alayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alxuqlu faraa'ida biahliha faraa'idda waxaa siisaan ciddii leh famaa baqiya wixii ka soo hadhaa hadday dee soo hadhaan falawla rajul ninka ugu dhow baale dakarin ee la baale marka akhii le-abka ahaa iyo shaqiiqadii wax ma wada qaybsanayaanoo dee quway ku riixaysa quwatulqaraaba marka iyadu mar walba faralkeedaasi ku ekaanaysaa mar haddii ay la joogto binto marka markay bintadu qaadato niskeedii iyana nis bay qaadanaysaa meeshiina waxba kama soo hadhin akhilaabkahana waa iska tegaya ila waa caasibo isagaa baaqiga qaadan laaya rawa bukhaari wa macna alxadiis shariif acdu siiya weeyaan kulla dii fardin qof kasta oo faral u saaxiiba fardahu faralkiisii siiya wamaa baqiya wixii ka soo hadha bacda daalika intaa dabadeed oo min almiiraati dhaxalkii fadfacuuhu siiyahu miiraadka iyo waxaa soo hadhay liaqrabi casabati min addukuur casamada ugu dhow ee labka ah siiya wainamaa in kalemaha dukira waxaa loogu sheegay filxadiis xadiiska lafdatu daker lafdada ama ereyga daker waxaa loogu sheegay oo fa qaala uu nebigu yidhi faliawlaa rajulu daker maca ana rajul isagoo ninku laa yakuuna aan noqonin ilaa dakara lab mooyaane wax kale aanu noqon ahayn wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat xoolihii baaqigii waxa la siinayaa liaqrab casabati min adukuur casabada ugu dhow ee labka ah wainamaa dukira fi lxadiisi lafdata dakar kelmadan dakarna waxaa loogu sheegay xadiiska dhexdiisa maca ana rajul iyadoo weliba ninku laa yakuunu aanu noqonayn ilaa dakaran lab mooyaane wax kaleba aanu noqonahayn dee nin aan lab ahayni miyuu jiraa ma jiro wadaalika kaasu waa lidafci tawahum ismoodsiin inay dadku wax kale ismoodsiiyaan ayaa meesha la dafcinayaayoo la riixayaa xataasi ilaa iyo laa yadun aanu u malayn axadun qofna ana almuraada ujeeddada laga leeyay min lafdi rajul lafdiga rajul huwa alkabiir saanu u malaynin alqaadir ee awoodda leh si aan u malaynin wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah lafdigan daker xadiiska waxaa loogu sheegay waa lidafci tawahum ismoodsiinta ayaa lagu dafcinaya oo lagu riixaya oo lagu joojinaya waayo waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood u maleeyaan faliawlaa rajul rajulkaa inay u maleeyaan inuu kii weynaa un yahay oo ninkii weynaa inuu yahay oonu inamadii yaryaraa hadduu caawa dhashay ilaa uu qaan gaadhayo aanay ku jirin si aan arrinkaa loo malaynin ayaa uu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilan waxyi buu ku hadlayay dakartaa loo raaci fa ina difla inanka yar wain kaana radiican mid naaska jaqayaaba ha noqdee yastaxiqu lirta dhaxalka ayuu mutaysanayaa bitacsiib casaba iyo casabaynna waa ku mutaysanayaa wayaakuda wuu qaadanayaa kula almaal xoolaha ayuu wada qaadanaya cinda alinfiraad markuu keli yahay wa haadaa huwa kaasina waxa weeyaan asiru sirta ku jirta fii kelimati dakar sirta laga leeyay waa sidaa uu nebigu leeyahy calayhi isalaatu wasalaam alxiqu lfaraa'ida faraa'idda siiya oo haleeshiiya biahlihaa ciddii lahayd famaa baqiya wixii soo hadha faliwlaa rajulin ninka uugu dhow baa la siinayaa dakarin ee qoodhoolaha ah ayaa la siinayaa aqsaamul casaba qaybaha haddaba casabadu ay u kala baxbaxayso tanqasimu alcasaba ilaa qismayn casabadu waxay u kala baxaysaa laba qaybood casabatu nasabiya iyo wa casabatu sababiya casabo xagga nasabka ah ka timi iyo mid sabab ku timi fa nasabiya casabada nasabka ahi hiya alatii tii weeyaan takuunu ah bisababi nasab waxa weeyaan nasabka weeyaan iyo latii tii weeyaan takuunu ah bisababi nasab bisababi nasab ku timi wa ama sababiya ta sababiyadii fa hiya latii tii weeyaan takuunu ah bisababi alcidqi horayn fa ina sayida sayidku almuctiq kii uu xoreeye weeyaane yarisu wuxuu dhexlayaa catiiqahu kii uu xoreeyey cabduhu mamluuk addoonka uu lahaa weeyaan alladii kaasoo actaqahu wuu xoreeyey idaa lam yakun lahu haddii aanu lahayn waarisun waaris haddii aanu lahayn min anasba xagga nasabka ah wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah casabada waxaynu u qaybinaynaa laba mid xagga nasabka ka timi iyo mid sabab ku timi oo mid nasab keensaday ama sababbaa keensatay ta nasabigu waxa weeyaan hiya alatii takuunu bisababi nasab waa ta ku timaada nasabnimo ayaa la yidhahaa casabatu nasabiya wa ama sababiya fa hiya alatii tii weeyaan takuunu ku timaada bisabab alcid horeyn ku timaada maxaa yeelay sayidku ama nin ha ama gabadh ha oo sayidad noqotee yarisu catiiqahu kanuu xoreeyey wuu dhaxlayaa catiiqna waa cabduhu lmamluuk addoonkii isaguu lahaa alladii kaasoo cataqahu uu xoreeyey idaa lam yakun lahu waarisun haddii aanu addoonku lahayn catiiqan addoonkan la xoreeyey haddii aanu lahayn waarisu min annasab waaris xagga nasabka ah oo isaga dhaxlaya haddii aanu lahayn oo addoonkan la xoreeyey ee catiiqa ahi haddii aanu isagu cid dhexlayso oo xagga nasabkiisa ah aabbihii iyo walaaladii iyo sawjadiisii iyo awlaaddii uu dhalay iyo kuwa nasabka ah ee isaga dhexlaya haddii aanay meesha jirin sayidkii baa qaadanaya xoolii idaa lam yakun lahu wa haddii aanu lahayn lahu ayo catiiqu kan la xoreeya waarisu mina nasab haddii aanu lahayn ayaa uu sayidka dhexlaya facinda daalik markaa yarihuhu waxaa dhexlayaa hu catiiqii asayidu sayidkii baa dhexlaya sayidkii almuctiqu wax horeeyey waxaanu ku dhexlayaa waxa weeye jasaa'i xisaanihii abaal iyadoo laga abaalinaya ixsaankiisii iyo samafalkiisii wa macruufii lahu iyo macruufku u galay oo ahaa xoraynta uu xoreeyey anwaacu alcasaba annasabiya noocyaday usii kala baxbaxayso casabada nasabaygii waalcasabatu nasabiya hiya waxa weeyaan alaslu fi lirhi wa tanqasimu ilaa halaaثati aqsaam wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmat ullah waalcasabatu nasabiya casabada xagga nasabka ahi hiya alaslu fi lirhi iyadaa asal u ah dhaxalka iyadaa asal u ah dhaxalka watanqasimu waxaanay u qaybsataa ilaa halaathati aqsaam saddex qaybood baanay u kala baxdaa kow casabatun binafsi mid la yidhaahdo casabatu binafsi casabatun bilgayr casabatun maca algayr sadexaasay u kala baxdaa casabatun binafsi waxa weeyaan ruux oo iskii casaba u noqda oo wax ku casabeeya binafsihi waaya casawatun bilkayrna waxa weeyaan waa casabo ku timi bisabab alkayr cid kale sababteed casabatu maca alkayrna waxa weeyaan iyana waa casabo ku timi la jir uu la jiro ruuxan casabada noqonaya cid kale uu la jiro waidaa udliqat haddii la idlaaqo kelimatu alcasaba kelimadda alcasaba haddii la idlaaqo oo sidaa loo loo biduuni qaydin iyadoon wax dabara iyo qayda loo samaynin fa innahu yuraadu waxaa loola jeedaa minhaa fa innahu laa yuraadu looma jeedo minhaa iyada loogama jeedo ilaa iyo qaybta hore mooyaane wax kale loogama jeedo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waidaa udliqat kalimatu alcasaba kelmadda alcasaba haddii la idlaaqo biduuni qayd iyadoon waxba lagu xidhin fa innahu laa yuraadu minhaa loogama jeedo ila alqismu alawal qaybtaa u horreysa mooy wax kale loogama jeedo ay alcasabatu binafsi casabatu binafsi unbaa looga jeeda waidaa uriida thaani haddii loo jeeda ta labaad oo casabatu bilkayriyo casabatu maca alkayriyo aw ithaalis loo jeedo fa innahu yudkaru waa la sheegayaa muqayadan iyadoo la qaydayo dabrayo oo fa yuqaalu casabatun bilkayr iyo wa casabatun maca alkayr baa la odhanayaa wuxuu leeyahy sheekhu haddii bilaaba ay noqoto in la sheego waa in qayd lagu sameeyaa markii qayd lagu sameeyana dee qaabkana loogu dhawaaqayaa markaad ujeedda talabaad iyo ta saddexaad casabatun bilkayr iyo casabatun maca alkayr unbaad odhanaysaa wasanubayinu waynu caddayn doonaa xukma kulli nawcin nooc kasta oo min hadihi alanwaac anwaacdan ka midana waynu caddayn bitafsiil si faahfaahsan in shaa allahu alcasawatu binafsi casawatu binafsi alcasawatu binafsi huwa waxa weeye dakarun waa lab laa yadkhulu aanu gelin fii nisbatihi nisbadiisa uu nisbo sheeganayo ilalmeyd meydka uu nisbo sheeganayo unthaa dhadig aanu gelin walahu waxaanu leeyahay jihaatun jihooyin buu leeyey arbacatun afar oo muratabatun